بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيين استدي طبناد وحنو كقاعدي بغل يشان صفحة دعا كتاب كينا وحنو كسوش النيم روحي قريوذي ايكتغي سوج يشان هبلاد awow iyo afar akh almasalatu hunaa masaladu halkan labiyo toban bay ka dhismanaysaa lisawji rubac sawjku rubac buu qaadanayaa oo ah saddex labiyo toban markaa loo qaybiyo afar waa imisa saddex weeye talaata calaa itinaa cashar saasuu ka wadaa saddexdaasu marka loo eego labiyo toban de waa rubaceedii walilbanaati athulusaan banaadkiina waxay leeyihin thulusaan labiyo toban saddex u qaybi imise weeyaan afar labana ku dhufo ile thulusaankaa laba saddex lahoos dhigay u qarane thulusaanku waa itiniin la hoos dhigay saddex weyl markaa labiyo tobankii saddex u qaybi waa afar labadana ku dhufo waa sideed marka labiyo toban hulusaankoodu waa sideed weeye walijadi awowgiina itniin calaa itnaa cashar labiyo toban hoos dhigay oo labiyo toban iyagana suduskooduda waa laba majmuucu sihaam sihaamta marka la ysku wada geeyo saddex sideed laba waxa weeyaan saddex iyo toban asl masalaheennii hore labiyo toban buu ahaa sihaamtii markaan isku wada darayna saddex iyo toban way noqdeen saddex iyo toban la hoos dhigay labiyo toban waa kaa sheekhu waray labiyo tobanka waa laga guuraya saddexiyo toban baa loo guuraya fa takuunu waxay noqonaysaa qad caalad masalada mid cawlantay wa yuxram waana la qadinayaa alikhwatu lashiqaa waa la qadinayaa biitifaaq waa la qadinayaa waayo darsigeennii hore markaynu miisaankan soo yar sharaxaynin waxaynu nidhi markii sawjka iyo banaadkuba markii ay baxeen oo midna saddex hele midna sideed koob iyo toban awowgana aynu sudusaynay waxaa soo hadhay qori keliya saddex iyo sideed waa koob iyo toban qori quraa soo hadhay sudus wuu ka yaryahay waxa soo hadhay maadaama sudus uu ka yadhaa awowga ayaa suduskii loo kamilayaa deetna masaladiina waa la cawlayaa mar haddii masaladii la cawlayn dee dadkii kalena ee ashiqada ahaa way iska dhaqaaqayaano way iska tegayaan waayo waxa soo hadhay ayaa suduska yar mar hadduu suduska yar yahay ikhwadu way dhacayaan igeenii kasii horreeyana waxaan nidhi awowgu afar suuro unbuu yeeshaa imaa inuu xoolihii ehlu faralkii dhammaysteen oo aanay waxba ka soo hadhin wa imaa iyo in wax sudus ka yari uu ka soo hadho wa imaa iyo inuu sudus buuri uu ka soo hadhaan intaaba ikhwadu way daadanayaano way dhacayaan awowgana sudus baa la siinayaaba inay tahay ukhto filakdariya ku jirta mooyaane oo shaqiiqada ama liaaba mooyaane mithaal kale ha ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey can sawjatayn laba afo inanuu dhalay inanuu awowiyo inankiisu dhalay hooyadii awowgii shan gabdhood oo ay walaalayiin fali sawjatayn athumun labadii haween waxay leeyihiin thumun ayay isku leeyihin ay qaybsanayaan walibinti inantiina anis nisbay qaadanaysaa walibinti ibnina sudus ayay qaadanaysaa takminat lisulusayn walil um sudus walijadina sudus wa tuxramu lakhawaatu shaqiiqaat waa la qadinayaa hablihii akhawaadka ahaad lianna alfuruud maxaa yeelay furuudii qad istaqraqat waxay dhammaysatay atarika xooli bay dhammaysatay mar haddii ay xoolii dhammaysatay dee ikhwadu waa daadanayaan way iska tegayaan ama rag sooca ha noqdaan ama dumar sooca ha noqdaan ama ha isdhex qaadayaanbe waa la daadinayaa waayo haddii aynu si caadiyana aynu u dhisno sii sawiradda aynu ugu qoraynay waxaan leenahay ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay sawjo laba ah binto bint libni um jed iyo eh, toban hablood oo ah shiqaaq shaqaa'iqa sawjaadku waxay leeyihin thumul thumulna waxa u hooseeya sideed sideed halkaa inoo dhig bintaduna nis bay leedahay niskana ay baa u hooseeya halkaa inoo dhig laba iyo iyo sideed markaan isoo eegno hadday kulmaanba iyomaa la qaadan jiray ka weynubaa la qaadanaya sideeddaan qaadanan sideeddii inoo soo qaado halka inoo soo dhigdhow bintalibnadii sudus bay leedahay ummadiina sudus bay leedahay laba sudusna waa sita iyo sita hooseeyahoodu mar haddii isku mid yimid midun soo qaado iyana halkan inoo dhig sidaa markaynu yeello ayaa waxaanu leenahay afar in eh, sideedaynu dhiganay iyo lixdan dambe hadday meel ku kulmaan afar iyo labaatan baa la qaadanaya macnihii sideed iyo lix asli masalahooda wuxuu noqdaa ama dhufsanay uwirahay wadaagaan waa afar iyo labaatan xooli afar iyo labaatan meelood baa loo qaybinaya afar iyo labaatan markaynu halkaa dhigano aynu asli masali ka dhigano waxaanu leenahay afar iyo labaatan maxaa u thuminaa siddeed meelood u qaybi waa saddex saddexdaa labada sawjees ku sii afar iyo labaatan haddana maxaa u nista labiyo toban labiyo tobankaasi bintada afar iyo labaatan haddana maxaa u sudusaa arbaca bintalibnada siin maxaa haddana sudus kale waa arbaca ummadda siin isugey haddaba sihaamtaa saddex labiyo toban afar iyo afar intaa sugayso maxaa kuu soo hareen markii intaa geysatay maxay kuu noqdeen sugayntoodii saddex iyo labiyo toban shan iyo toban shan iyo toban sideed dowgee saddex iyo labaatan saddex iyo labaatan maa ayay inoo soo baxday waaye maxaa soo hadhay afar iyo labaatankii qori guraa soo hadhay afar iyo labaatan baynu xoole ka dhisnay saddex iyo labaatanna isugeynti sihaamta way noqdeen qorigaa soo hadhay suduskii afar iyo labaatan miyi maya maaha uu ka yaryo mar hadduu ka yar yahay awowgaa suduskiisii loo kamilayaa akhawaadkana waxaa la leeyahay iska taga qori baa meesha yaallay saddex ugu dar arbaca weeye afartaasu waxa weeyaan suduskii afar iyo labaatan marka saddex iyo labaatankii markaynu u geyno afartanna maxay noqonayaan toddobiyo labaatan masaladii toddobiyo labaatankaasee u cawlantay sidaa weyaan siduu sheekha ku wadaa uu leeyahy toddobiyo labaatan baa u cawlantay waaye falmasalatu hunaa min arbaca washiriin afar iyo labaatan baa laga dhisay wa tacuula waxaa u cawlantay ilaa sabca washiriin lisawjatayni athumun thumun bay yeelanayaan walibinti inantiina annisfu nis bay yeelanaysaa oo labiyo tobana walibinti libni sudus oo afara walijaddina asudus oo afara waliummina asudus oo afara wa majmuucu sihaam isugeynta sihaamtuna waa toddoba labaatan fa waxay noqonaysaa almasalatu qad caalat mid cawlantay wa tuxramu lakhawaat akhawaadkiina waa la qadinayaa shaqiiqaat min almiiraas dhaxalkii waa listiqraaq alfuruud furuuddii dadkeenu faralka ahaa oy sihaamtoodu dhammaysatay lijamiici tarika xoolih o dhan wada dhammaysato weeye waayo waxaanu leenahay dabeetna haddaynu masaladeeni dib ugu noqonno afariyo labaatan baynu ka dhisnay markii hore saddex waxaanu isku siinay sawjaadka labiyo toban bintada afar bintalibnada afar kale ummada afar kale jedka akhawaadkaana waynu ridnay isugeyntii sihaamta toddobiyo labaatan bay noqotay toddobiyo labaatankaasi oo cawlantay afar afariyo labaatankiina qalinkaa iska mari waxaanu leenahay saddexdaa sahmi iyo marka laysu eego labada sawjo isuma qaybsamaan shabbah ka gelaya islaamaha israacinine qaydhinka wax ugu qaybi waxaan leenahay saddex iyo laba isuma qaybsamanayaan labada oo madaxyadoodii qaado toddobiyo labaatankii masalada oo cawlanta ku dhufo afar iyo konton may noqoto afar iyo konton ayay noo noqota waaye waxaanu ka dhiganaynaa masaxilmasalihiin afar iyo labaatankii horeynu uga guurin toddobiyo labaatankana waa kasii guurinay afar iyo konton meelood baa xoolo loo qaybinaya saddex ku dhufo laba labadaas waxa weeyaan toddobiyo labaatanka labadii aan ku dhuftay saddexdan sahmiya sawjaadku lahaayeen ku dhufo waa lix lixdaa labadii sawjeed isku sii midba saddexa qaadato afar iyo kontonkana hoos dhig bintadii labayo toban bay ku lahayd laba ku dhufo afar iyo labaatan afar iyo kontonka u hoos waaye bintalibnadii iyo ummadii iyo awowgii saddexaasna min afar bay lahaayeen labadaa ugu garaac waa min sideed afar iyo kontonka u hoosgeed isugee haddaba sihaamta lix afar iyo labaatan iyo saddex meelood oo min sideed afar iyo labaatan kale afar iyo kontonka saasay kugu dhayay ruux baa geeriyooday waa misaal kale wuxuu ka tegey sawj iyo afar dhinto hooyadii awowgii iyo laba ogto oo shaqiiqatayna iyo saddex ah oo shaqiiqa falisawji ruboc sawjku ruboc buu qaadanaya banaadkiina hulusaan bay leeyihin ummadiina sudus bay leedahay waqad istakraqat ilfuruud furuuddiina way dhammaysatay atarika xooli way wada dhammaysatay oo rubcii iyo hulutaankii iyo suduskii ayaa dhammaystay fa nafrud liljad awowga waxaanu farar siinanaa asudus sudus baynu faral siinanaa wa tacuulu almasala masaladuna waa cawlmasaa wa yuxramu alashiqaa washaqiiqaat waana la qadinayaa dadkaa walaalahaana waa la wada qadinayaa kamaa wadaxnaa sidaynu ku soo caddaynay fi lqaacida qaacidada sidaynu ku soo caddaynay wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah ruux baa geeriyooday masaladaynu caadigeena u dhisanno zawj wuxuu leeyahay ruba afarta binto waxay leeyihiin huluthaan itniin cala talaata waayay ummadina waxay leedahay sudus intaasaynu farilka aynu ka dhiganaa rubuca maxaa u hooseeyaa arbaca halkan idhi hulusaankana maxaa u hooseeyaa saddex halkan idhi afar iyo saddex isku dhufo waa labiyo toban labiyo tobanka halkan dhow iisoo dhig ummo sudus bay leedahay maxaa u hooseeyaa lix labiyo toban iyo lix hadday kulmaan labiyo tobanku baa la qaadanayaa asal masalaheennu maanta waa labiyo tobanka ah xoolii labiyo toban meelood un qaybi labiyo toban maxaa u rubaca saddex sawjka si labiyo toban maxaa u thuluthaana siduu kusoo baxaya waxa weeyaan labiyo tobanka saddex u qaybi waa afar itiniinka dul yaalana ku dhufo afartaa sideed tamaaniya weyn afar iyo labaatanka hoose afartii binto sideedaasi isku leeyihin labiyo toban maxaa u sudusaa itniin laba u hoos isu gaadaba sihaamta saddex iyo sideed koob iyo toban labadii ummadana u gee waa imise saddex iyo toban siddeed iyo saddex koob iyo toban iyo laba saddex iyo toban weyn halkaa markuu arrinku maraayo ayaa leeyahy xoolihiiba wax ka soo hadhay iska daya cawlmeenba masalada waa cawlantayba saddex iyo toban baabaa cawlantay labiyo toban inta laga guuray awowgii iyo ikhwadiba meesha isku soo hadhay awogu wuxuu leeyay mar haddii masaladii furuudda iga dhammaysatay anaa sudus kaamilaha layacawloha laygu daro labiyo toban maxaa maxaa u in sudusa waa laba labiyo toban suduskeedu waa laba masaladiina saddexiyo toban baa u cawlantay markii hore labadaana u gee shan iyo toban bay masalada u cawlmaysa shan iyo tobanka ah ayay masalada waa cawlmaysaa ikhwadina rag iyo haweenba waa iska dhaqaaqayaan lisawji sawjkii wuxuu leeyahay rubuc rubuc buu leeyahy wali banaad banaadkiina a thuluthaan bay leeyihin rubuco waa saddex la hoos dhigay labiyo toban macnii labiyo tobankan rubucoodu waa saddexun waa saasmuu ka wadaa thuluthankuna way banaadku qaadanayaana labiyo toban fulusaankooda waa sideed ummadiina sudus bay leedoo sudusku waa laba labiyo toban suduskooda waa laba markaa dul saaray walam yabqa uma soo hadhin lijadda awoogii shay-un shayna waxba uma soo hadhin fa nafrudu lahu waxaynu farar siinanaa assudus sudus baynu siinanaa oo ah labiyo toban laba la hoos dhigay labiyo toban macnii labiyo toban suduskooda waa laba labadaasaynu siinanaa وتعول المسألة مسألة وحو عول مساء إلى خمسة عشر شن يطبن ويحرم الإخوة والأخوات ولا قدنا ولا لها أنا صوبت نوحوي عندي والاستغراق الفروض التركة فروض بعد التركة دي لما يستطيع وهذا كاسنا أريك سيدا نحي معنى قول الناظم ومعناها أنه كان سنة يوه saaxibu raxbiya hadalkii uu lahaa wataaratan kol yo-ahudu wuxuu qaadanayaa awoogu sudusul maal xoolihiioo lix meelood loo qaybiya meel ahaan ayuu qaadanayaa walayse ma aha awowgu canhu suduska naasilan mid ka hoos maraya bixaalin sinaba mid uga hoos marayo oo xaaladnaba ka hoos maraya ma aha wa inamaa kale maa facalnaa daalika sidaa waxaynu u samaynay lianna aljadda awoogu fii mithli hadihi alxaala xaaladdan oo kale xaaladdan oo kale awoogu yusbaxu wuxuu noqonayaa saaxibu fardin buu noqonayaa wa farduhu farilkiisuna huwa sudus sudus weeye fa yaakuduhu wuu qaadanayaa fa yaakudu wuu qaadanayaa hu suduskii awoogu kaamilan isagoo buura ah suduskiiyo kaamil oo buuraa buu qaadanayaa walow addaa daalika kaasu haba keensado suduskiisa kaamilka ahi ilaa cawlilmasala xataa masaladii oo cawlantayba ha keensadee isaga suduskiisumaa la siinayaa waqis calaa daalika saa uga qiyaas qaado baqiyat almasaa'il masaa'ilka inta kalena saa uga qiyaas qaado waxa mudan bal inaan dib ku yar xasuusiyo oon ku yar sardiyo suwarkii awowga uu lahaa waxaanu nidhi awowow marka uu la joogo ikhwada iyo ehlu faral afar suuro midunbuu yeelan karaa xoolihii inay dhammaadeen oo sihaamtii ay dhammaysatay oo aanay waxbaba soo hadhin awowga suduskiisii ayaa loo cawlay oo la siinayaa ikhwadiina waa iska tegayaan ilaa iyo inay tay ikhwadaasu ukhto filag dariya inoogu iman doonto mooyaane <clears throat> suurada labaad ehlu <clears throat> fararku markay waxoodii qaateen waxaa soo hadhay waa inuu sudus ka yar yahay markaana waa loo kamilayaa awooga suduskii ikhwaduna way iska tegayaan ilaa yeelayto oqto filag dariya inoogu iman mooyaane suurada saddexaad ehlufarku marka waxoodii qaateen waxaa soo hadhay waa sudus buura ah awoogu suduskii oo buuraha buu qaadanayaa ikhwaduna way iska tegayaan ilaa iyo inay filak ukhto dariya ku jirta mooyaane suurada afraad waxa weeye ehlufarka markuu wuxoodii qaateen baa waxaa soo hadhay wax ka badan suduskii awowgu saddex aalo ka u wanaagsan buu yeelayaa inuu muqaasamo la sameeyo ikhwadii inuu thulusul baaqiga iska qaato inuu sudusu jamiiculmaal iska qaato yay kaalumin intaas si wanaagsan u gunto mulaaxada haadihi alaxkaam axkaamtan allatii taasoo bayannaaha aynu soo caddaynay iqtasarnaa waxaynu ku soo gaabsannay fiiha iyada calaa dikri alikhwati alashiqaa inaynu sheegno ikhwadii ashiqada ahayd waalakhwaatu shaqiiqaad fii jamiici alamhilati alwaarida saabiqan dhammaan tusaalayowga aynu soo marnay oo dhan wiya fii jamiici alamhila dhammaan tusaalayowga alwaarida kitaabka dhexdiisa ku soo arooray saabiqan hore ikhwada ashiqadun haddaba walxukmu xukunku waaxidun waa mid keliya uun laa yakhtalifu ma kala duwanaa fii maa idaa fuqida haddii la waayo alikhwatu walakhawaatu ashiqaa'i ikhwadii iyo akhawaadkii ashiqada ahaa marka la waayo xukunku ma kala duwan oo waa isku mid oo wawejida oo la helo alikhwatu walakhawaatu liabna la helo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah tusaaleyoga aynu soo qaadanay jadiyo ikhwa ashiqaa unbay ahaayeen haddaba ashiqadii hadduu maanta ikhwa liabi inoo bedelaan oo ikhwada ashiqadii meeshii aanay joogin oo ay awoogii la joogaan ikhwo liab ahi xukunku waa isku mid un um, wax farqi uma dhexeeyo sidaa aynu soo yeelin baa la yeelaya fa ina axwaalahum axwaashoodu macaljad markii awooga ay la joogaan ikhwadaa een li'abka ahi ka axwaali ashiqaa waxay la mid yihiin xaalooyinkii iyo axwaashii ashiqada markay awooga la joogeen fatanabbah indhaa kala qaad buu ku leeyahy sheekhu toos sida wax la isaga qiyaas qaadanayo la soco haadihi alaxkaam axkaamtan allatii taasoo bayannaaha aynu soo caddaynay iqtasarnaa fiihaa waxaanu kusoo koobsannay fiiha axkaamta dhexdeeda calaa dikri alikhwati alashqaa inaynu sheegno ikhwada ashqada ahayd walakhawaati shaqiiqaad hablihii shaqiiqaadka ahaa fii jamiici alamhilati alwaarida dhammaan tusaalayoogii ku soo arooray kitaabka dhexdiisa saabiqan hore walxukmu xukunkuna waaxidun waa isku mid laa yakhtalifu ma kala duwanaa fii maa idaa haddii furqida la waayo alikhwatu walakhawaat alashiqaa ikhwadii iyo akhawaadkii shaqaa'iq ahaa marka la waayo xukunku waa isku miduun wawujida oo la helo alikhwatu walakhawaatu liab la helo fa inna axwaalahum axwaashoodu kuwa liabka ah macaljad markay awowga la joogaan ka axwaali ashiqaa unbay lamid yihiin xukm alikhwati liab walikhwati alashiqaa macaljad haddaba maanta waxaynu eegi doonaa labadii ikhwo oo awowgii la jooga labadaba way ku kulmeen markaa hore waxa weeyaan ama ashiqun baa la joogta ama li'abun baa la jooga maantana labadiba way ku kulmeen labadan ikhwo ee jidka ku kulmay waa kuwaynu kusoo sheegi jirnay masaa'il mucaadda aynu kusoo sheegi jirnay weyn mar baana lagu sii sheegayaa weliba waa ashiqadu haddii ay u baahdaan kuwa li'abka ah mar walba lagu sheegi maayee kulamaa taqadama wax alla wixii inoo soo horumaray ee min axkaamiiljad axkaamta awowga ahaa innamaa in kale maa huwa isagu idanfarada waa markuu keli noqdo noocu likhwa nooca ikhwada macaljadda awowga la joogta nooca ikhwada awowga la joogta markuu keliyi ama liab la joogaan ama ashiqa ay la joogaan bi-aan kaanuu inay yihiin oo kale weeyaan ashiqaa'an faqad cidda la joogtaa وإخوة شقاء أو بس كانوا إخوة لأب أما وقال لأبون أه فأما إذا وجد هدي لهلاء للشقاء وأشقاء دي هدي لهلاء ووجد معهم ولا لسي هلاء الإخوة لأب إخوة لأبنا إلسي جوغان مع الجد ويأوغن لسي وذا جوغان فإن الإخوة إخوضوا جميعا دمانتهم يحسبون ولا يسجينيان يعني waa la isku xisaabinayaa ikhwadii oo dhan kaannahum sidii oo yihiin min nooc waaxid nooc keliya isku yihiin oo kale wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah hore waxaynu u soo marray buu ku yidhi labadii ikhwo oo midba kelidii awoga ah la jooga midna wuu tusaalooyin badan buu ku bixiyay midna uga qiyaas qaada buu ku yidhi haddaba maanta waxa weeyaan awoogii waxa la jooga labadoodiiba labadiiba way la wada joogaan fa ina alikhwa mar hadday labadoodi la wada joogaan jamiican dhammaantood yuxsabuun waa la ysu geynaya waa la xisaabinaya ka annahum sidii yihiin min noocin waaxid nooc keliya ey waxaan u jeedaa yucadduuna waxaa loo tirinayaa cala aljaddi awowga ayaa loo wada tirinayaa labadoodaba xiina almuqaasama marka wax la qaybsanayo awagoo la wada tirinayaa idraaran biljad iyadoo awowga lagu dhibaayo oo lagu riixaayo xataa idaa akhada aljaddu markuu awowga uu qaato nasiibuhu nasiibkiisa marka uu qaato bimuqtadaa maa taqadam min axwaalihi bimuqtadaa marka la eego wuxuu keensanayay maa taqadama wuxuu inoo soo horumara min axwaalihi axwaashiisa ka mid a infarada alashiqaa'u ashiqadu way la keli noqonayaan fii baaqi lmaal xoolaha wixii soo hadhay way la keli noqonayaan wa xurima alikhwatu liab ikhwadii liabka ahaana waa la qadinaya waa la dirayaa wuxuu leeyahy sheekhu jasaahu llahu khayra ikhwadan markayn isku xisaabinayno nooc keliya ka dhigno marka wax la qaybsanayo awowga labadoodaba waa loo tirinaya waxaa leeyahay baa isku tihiinoo awowga inuunbaa uwadaji u wada jirtaan intii nin ka joogtaaba waa ikhwa uun awowgii dabeetna sidaa idinkoo mid keliya isku ah garba simana muqaasimo awowga la gala saasaa la leeyahy ee yucadduuna waxaa loo tirinayaa jaddi awowga ayaa loogu tirinayaa xiina almuqaasama marka wax la qaybsanayo waxaa leeyahy ikhwa isku midun baa tiri idraaranoo waxa caynkaa loo samaynayaa biljad iyadoo awowga lagu dhibaayo meesha inkaari baa ka soo dhega weyn odaygii ayaa sidaa loo gelaya in badan muddo wax ku soo baalbaalay isaguba xataa idaa akhada aljad awowgu markuu qaato nasiibahu nasiibkiisi markuu qaato oo uu ku qaato bimuqtadaa maa taqadam wuxuu uu keensanayo wixii inoo soo horumaray min axwaalihi axwaashiisiiya markuu sidaa ku qaato sidii arrinkiisu ahaan jiray wax uula qaybsan jiray markuu wax ku qaato ee ama uu thulusul maal qaadan jiray ama uu qaadan jiray thulusul baaqi ama infarada infarada alashiqaau fii baaqi lmaal waxay la keli noqonayaan alashiqaa kuwa ashiqaada ahaana fii baaqi lmaal xoolaha intii soo hadhana waa lay keli noqonaya wa xurima waana la qadinayaa alikhwatu liabna waa la qadinaya markuu awowga wixiisii qaato ee marka horena inta saf ballaadhan loo galo sidaa odagii lagu riixo muska lagu cadaadiyo wixii soo hadha waxaa qaadanayaa ashqadii ikhwadii laabna waa iska tegaya waxay leeyihin dee meesha marka horeba odayga dee ogaan baanu idinku tirsanayna meesha dee waxba nagumaydaan lahayne dee walaal magaalada galowa taasi fa hum iyagu ay alikhwa walakhwaat liab ikhwadii xagga aabbo rag iyo dumarba yuxsabuuna cala jad awga ayaa loo xisaabinaya idraaran bihi dhibis lagu dhibayo odayga walaakinahum ha yeeshee laa yarituuna lama dhaxlayaan maca wujuudi alikhwati alashiqaa ikhwada ashiqada ah waxba lama dhaxlayaan walaakinahum ha yeeshee ikhwadan liabka ahi laa yarisuuna ma dhaxlayaan maca wujuud marka ay joogaan alikhwati alashiqaa ilaa idaa kaanat inay tahay mooyaane ilaa idaa kaanat inay tahay mooyaane ukhta shaqiiqa waaxida inan keliya inay tahay mooyaane oo waakhadad ay qaadato nisfaha niskeeda ay qaadato fa idaa baqiya shayun shay hadduu soo hadho fa huwa lilikhwati min alab ikhwadii xagga aabbo ayaa la siinaya oo qaadanaya wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah ikhwadii markaa laysu wada geeyo ee awowgii loo wada tiriyo awowgu markuu wixiisii qaato ikhwadii ashiqada ahayd iyo kuwii la abka ahaa waxba ma wadaagayaan way ka quwo rooyiin kuwa ashiqada ahi xoolii iyagaa iska qaadanaya kuwii la abka ahaana waa la dirayaa dee magaalada galabaa la leeyay laakiin ikhwadan ashqada meesha joogta hadday inan keliya tahay ukhto shaqiiqa oo kaliya hadday tahay waxay qaadanaysaa niskeedii bay yana qaadanaysaa markay niskeedii qaadato oo la faral siiyo hadduu wax soo hadho oo baaqi xoolii ka soo hadho fa huwa lilikhwati min alab ikhwadii abka ahayd ayaa la siinayaa haddaba waxaynu nidhi waxaynu ka hadlaynay awowgii la joogaan labadii ikhwo oo isku jira masaa'il mucaadda haddaba goor goormay yimaadaan masalada la masaa'il mucaadda ehm, goormay imanaysaa ama masaa'ilkan masaa'il mucaadda la isku yidhaahdaa goorta yimaadaan waa goorma ehm, waxaanu leenahay ikhwada ashiqada ahayd markay u baahdaan ikhwadii li'abka ahayd oo ay uga baahdaan inay labanlaabkii u dhammaystiraan ama laban labanlaabkii wax ka yar inay u soo dhammaystiraan arrinkaa marka la helo ayaa waxaa la odhanayaa masaladaasi waa masala mucaadda arrinkaasuna wuxuu imanayaa maalan ashiqadii haddii ay ahaayeen iyagu marka horaba labalaabkii awoga qaar ka yar awowga labalaabkiisii haday ka yaraayeen oo masalan akhyo ama ukhta iyo akhyo ukhta iyo wixii midleynkii jidka ka yaraa ayaa la jooga jadkii sidoo kale wayakuunu lbaaqi bacda alfuruud akhara min arubc waa inuu noqdaa haddii dad farar meesha ay joogaan marka waxoodii qaataan xoolaha waxaa soo hadhaa rubculmaal wax ka badan waa inuu yahay waxa soo hadhaa sidaa marka la helo ayuun baa la odhanayaa masaa masaa'ilkan waa masaa'il mucaadda aan ku celiyo masaa'il mucaadda mar bay yimaadaan waa markii ikhwada ah shaqadii ay u baahdaan ikhwadii la-abka ahayd oo maxay uga baahan yihin waxay uga baahan yihiin labalaadkii awooga way ka yaryihiin ashiqadii markaa waxay leeyihin walaal noo kaalaya shaynu awooga u riixno oo labalaabkii noo dhammaystira ama wax ka yarba hadday noqonayaan noo soo dhammaystira masalaha shaqiiqo guraa jooga uktali aba buu meel ka helay wuu yeedhanayaa akii shaqiiqee ukhtadi lacabka ahaa misliinkii jadka weli may gaadhsiina way ka yaryihin misliinka xataa yaynaan gaadhinba wax ka yar noo soo dhammaystira arrinkaasna wuxuu imanayaa waa inay ashiqadu ka yaryihin baynu nidhi markooda horeba labalaabka awoga weyna ka yaryihin hadday labanlaabka awooga ay yihiin amaba ay ka badan yihiin ashiqadu ikhwada liabka ah umaba baahnaba uma yeedhanayaan masaladana lama odhanayo waa min masaa'il mucaadda lama odhanaayo ayay ka mid tahay sidoo kale dadkii helufararka hadduu helufare meesha joogo oo iyaga uu la jiro waxaa ka soo hadhaa hadduu ka badan yahay rubuculmaal labadaa arrimood marka la wada helo ayuunbaa loola leeya masaaladanu waa min masaa'il mucaada ayay ka mid tahay walaakinahum ha yeeshee laa yarisuuna waxba la dhexli maayaa maca wujuudi likhwati alaashiqaa markay joogaan ikhwada ashiqadii ilaa idaa kaanad inay tahay ashiqadan joogtaa ukhtan shaqiiqa waaxida inay ta mooyaane oo wa akhadat nisbaha niskeeda ay qaadato fa idaa baqiya shay-un haddaba markuu hadduu shay soo hadho oo markii faralkoodii faralkeeda ay qaadato wax ka soo helaan wa huwa lilikhwati min alab ikhwadii la abka ahayd baa la siinaya walanuwadix daalik bal arrinkaa aan ku caddayno bidikri inaynu sheegno bacda alamhila in ka mida tusaalayaasha altadbiiqiya waxa lagu muujinaayo calaa haadihi alaxwaal axwaashan tusaale aynu ku muujino axwaashan walaada aan qaadano amhila tatbiiqiya ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey awowgii walaalkii oo shaqiiq ah iyo akhli aba fa fii haadihi lmasala masaladan naxsubu alakh liab waxaynu u tirinaynaa akhii liabka ahaa waynu ku xisaabinaynaa ka annahu waaris inuu yahay ruux wax dhaxlay oo kale fanucdi ljad awowga waxaynu siinaynaa athuluth thulus baynu siinaynaa oo waxaynu leenahay awowgii iyo labaakh weeyaane mithleenkiisii bay yihiineed xoolihii dee ha loo qaybiyo uun wa nucdi lakh ashaqiiq akha shaqiiqaana waxaynu siinaynaa nasiibahu nasiibkiisi baynu siinaynaa iyo wa nasiiba alakh licab iyo nasiibkii akha xagga aabbaba labadaba waynu iskugu daranaa wahuwa thulusaan thulusaan weeyaani xooli markii saddex meelood loo qaybiyo meel awoogii baa qaatay maxaa soo hadhay laba meelood labadaa meeloodna waa thulusaan akhi shaqiiq ahaa unbaa la siinaya wanaxjubu lakh liab akhi liabka ahaana waa xijaabanaa waxa weeyaan waxaan leenahay awoogayaa la jooga akh shaqiiqa akhi shaqiiqa ahi awooga mitleenkiisii soo kama yara haa yaa la joogo oo kale akhli aba akhali abkaa marka u yeedho mithley jadkii ma noqonayaan haa labalaabkii awoga way noqonayaan markaa wuxuu leeyahy walaal labalaabkii awoga iisoo dhamaystirin hadday ukhto ahaan laydna akhali abka ukhtali ab hadday ahaan layd labalaabkii awo laba labalaabkii awoga way ka yaraan lahayen marka wuxuu leeyahy akhii shaqiiq ahaa awow dee aniyoo walaalkaygan xagga aabbo adiga labadaba dee labada yaduba waanu kuu simanni mar haddaanu kuu simannahay de xoolihii noo qaybi saddex baynu nahaye saddexdii markay u qaybsadaan ee awowgu fulo reerkiisi uu ku carraabo ayaa akhii shaqiiq ahaa akhi la abka ha isku laba rogaya wuu leeyahy dee walaal waynu isnaqaanay waraba waynankii isu naqaanay dee wax ma wada dhexlayno dee meesha waxba kuma lihide reerkaagii hore ugu carrow fa fii haadihi almasala masaladan naxsubu alakh liab akhii liabkahaa waxaynu ka dhiganaa oonu xisaabinaynaa kaanahu waaris inuu yahay oo kale فنعدي الجد وحن سينا الثلث ونعدي الأخ الشقيق وحن سينا نصيبه نصيب كيسي إيو ونصيب الأخ لأب لبضا بغو نسكو دارنا وهو الثلثان الثلثان وياني marka la isku daro nasiibka akha shaqiiqa iyo ka aabbaha ayay thulusaan isku yihin wanaxjubu lakh liabna wa xijaabanaa wakaa halkaa shagliga kugu ku muujiye sheekhu jadkii oo thulus qaatay أخي شقيق ها أوقاتي الثلثانكي اتني على ثلاثة والثلثانكي أخي اللي أبكى أنا ومحجوب بالأخ الشقيق بان لقو حجابا وإنما أعطينا وحنوصي النيب الجد أووقة الثلث ثلث كوحنوصي النيب في هذه المسألة مسألة لأنهم حيالي حسب القاعدة السابقة وحوافق سنتهي قاعدتي ينصهر مرتين يعدى الجد awowga waxaa la siinayaa afdal xaalatayni labada xaalo ta ugu wanaagsan almuqaasama aw thulusu jamiicu tarika labada kii u wanaagsan ayaa wax lagu siinayaa awowga waqad istawat huna halkan way isleekaatay almuqaasama iyo wathulusna way isleekaatay wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah inamaa cadayna aljad awowga waxaynu u siinay athulus fi hadi lmasala masaladan aynu joogno awogii waxaynu huluska u siinay liannahu xasaba alqaacidatu saabiqa qaacidadii aynu adeegsanaynay inoo soo horu martay ayay waafaqsan tahay marka loo eego oo maxay ahayd waxay ahayd yucdal jad awoga waxaa la siinayaa afdalu xaalatayn laba xaalad ka u wanaagsan inuu muqaasamo la galo ikhwadii aw thulusa jamiicu tarika inuu idhaha xoolihii imaka saddex meeloodun qaybe meelunu siiya idinku goodhays jiijiitoo warannu thuluskuunu siiya waqad istawat hunaa almuqaasama wathulus halkan maanta labada way isleegin oo haddaynu naha awooga thulusulmaal ha la siiyo iyo haddaynu nahno muqaasamaha la gala maanta de waa isku midu waayo mithleenkiisi bay yihiin baddee lianna aljadda maxaa yeelay awoogu yucaamalu waxaa lagula dhaqmanayaa kaannahu akhun shaqiiq inuu yahay oo kale walakh liab akh liabkiina yuxsabu waxaa loo xisaabinayaa oo loo tirinayaa calijad awogii baa loo tirinaya fa yakuunu wuxuu noqonayaa cadad cadadu ru'uus tirada madaxyadoodu waxay isku noqonaysaa halaasa saddex awowgii iyo labadii akh saddex xataa idaa akhada aljaddu awogu markuu qaato nasiibahu nasiibkiisii markuu qaato ee uu halkaa ka baxo intaqala wuxuu u guurayaa nasiibul akhli ab nasiibkii akhli abka loo qoondeeyey lama siinina waa loo qoondeeyey wuxuu u guurayaa ilaa akhi shaqiiq buu u guurayaa kamaa bayanaa saynu soo caddaynay ayuu u guurayaa ayuu leeyahy meesha iskaga dhaqaaq ha ku danseeginin ba waa tusaale kale ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay can ukhtin shaqiiqa walaashii oo shaqiiqada awowgii akh liaba iyo wa ukhtayni liab intaas ka tiim faliukhti shaqiiqa ukhtadii shaqiiqada ahayd anis nis baa la siinaya ukhtada shaqiiqada ah nis baa la siinaya waayo masaa'ilka la yidhaha masaa'il mucaadda waxay ka mid yihiin meelaha akhawaadka faralkoodii la siiyo oo haddii ay mid tahayna niskeedii bay qaadanaysaa hadday ka badan yihiinna ulusaankoodii bay qaadanayaan ulusaankoodii bay qaadanayaan waayo walijaddi awowgiina athulus hulus baynu siinaynaa wamaa yabqa wixii soo hadha yaakuduhu waxa qaadanaya alakh liab baa qaadanaya waxaanu la qaadanayaa maca alukhtayni liab labada hablood ay walaalaayiin waxaanay u qaybsanayaan lidakari midla xadl unsayeyn bay u qaybsanayaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah ruux baa xijaabtay wuxuu ka tegey walaashii oo shaqiiqada awowgii iyo ikhwo xagga aabbaha ah oo inan iyo laba hablood kale ah waxaanu leenay bal jadkii aan eegno waxaanu leeyahay yaa ila jooga اخته شقیقه اخته شقیقه هی مثلین کی چت کوی خیر قیرنام بای دراتای walaalaheed bay u yeedhatay akhii shaq li'abka ahaa iyo kii iyo labadii ukhta ee li'abka ahaa maxay isku noqdeen waa akh iyo laba ukhto iyo iyada saddex ukhto weyn labanlaabkii awooga iyo inanba weeyaan weliba meesha waxaa ka soo baxay labanlaabkii awooga iyo inan dheer ukhtada shaqiicada iyo iyo labada li'aabkaa marka laisku dara waa saddex ukhto waa inan iyo badh iyo inankan laba inan iyo badh weeyaan awowgu halkaa markaynu joogno wuxuu leeyahay anigu thulusul maal baan qaadanayaa waa nin weynoo laga dhammaan maayo hadba sidii dani ugu jirto ayuu isu laabayaa thulusulmaal banka ayuu qaatay thulusulmaal markii uu qaatay ayay oktadii shaqiiqada haydna halkan laabta garaacatay waxay tidhi maqaamku waa maqaamkaan niska ku qaadanba jiray anugu cid maanta igale inaan nis qaato iga iga riixasaa dee maba jirto dee anna niskaygaan lee waay niskeedii baa yaraa la siinaya niskeedii marka la siiyo akha liabkaa ah iyo ogtaynkaa liabkaa ah wixii usoo hadha hadday wax usoo hadhaan way qaadanayaan hadday waxba usoo hadhi waayaanna way iska tegayaan masalada aan sidayni u dhisanno waaye ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegiy walaashii awoogii ax ah, aba laba le aba ukhtada shaqiiqadaa nis awowgana thulus niska iyo thuluska mid walba hooseeyihiisu midna waa laba midna waa saddex saddex iyo laba hadday kulmaanna lixun baa la odhan waa la isku dhufan jiray asla masalaheenna waa sita sita maxaa u nisa saddex shaqiiqada siiya sita maxaa u thulus ah maxaa u fiiriso waxaan uga jeedaa saddex unu qaybi laba jadka siin isu geed saddex iyo laba isu geed shan weeye asalmasaliina lix buu ahaa kala gooya maxaa soo hadhay waaxid waaxidkaa ikhwadii le abka ahayd ayaa la siinaya uu usoo soo hadhay oo qaadanaysa waayo qorigu marka ikhwadu loo qaybiyo uma qaybsamo oo meeshii akhli abayo ah iyo laba ogto ayaa jooga madaxyadooda afar bay isku noqonayaan marka hal iyo afar markaan isu eego isuma qaybsamayaan arbacaha qaado lixdii aslu masala inoo ahaa ku dhufo afar iyo labaatan lixdii intan ka guuraabaan afar iyo labaatanka masaxulmasali ka dhiganaya lixda maxaan ku dhuftay arbaca oo jusahmi waa jusahmi baa la odhanaya saddexdaa shaqiiqadu lahayd qaadoo afarta ku dhufo labiyo toban labiyo tobanka afar iyo labaatankii hoose awowguna labuu lahaa afar ugu dhufo sideed afar iyo labaatanka hoose ikhwadu qori bay isku lahaayeen afar ugu dhufo afar afartoodii madax u qaybi inankii laba qori u qaadanayaa labadii habloodna laba qori bay qaadanayaano midba qori bay sii leeda saasay ku intihootay tusaladaas maanta waa ukhtadii oo u habar wacatay walaaladeed markii niskeedii qaadatay haddana ikhwadii la abkahana uu wax u soo hadhay tusaale haddaba waxaynu ku eegi bal ikhwadii la abkahaydon waxbaba usoo hadhayn oo iska tegaya ruux baa geeriyoodo wuxuu ka tegey awowgii laba ukhto oo shaqaa'iqa iyo ah liaba waa tusaale aan kaaga qoraayo maaha tusaalahan lambar sideedkaa maaha waxaan ku tusayaa oon usoo qaatay tusaalahan aan kitaabka usoo dhex geliyey inaan ku tusiyo uktadaasi nis bay qaadatee maanta haddii ay yihiin dhowr inay ulusaankii qaadanayaan baan ku tusayaa ikhwadii la-abka haydna inaanay waxba usoo hadhay inay dhacayaan baan ku tusayaa tusaalaha qolo waa awow laba ogto oo shaqaa'iqa akhli aba ruux baa dhinto intaa ka tegin awowgu wuxuu leeyey hulus buu iska qaadanaya markaba waayo labadana ogto walaalkood baa u yeedhanayaan markaa bay isla tegeen markaa mar hadday mithleenkii isla tegeen inuu muqaasamo la gala iyo iyo inuu thulusul maal iska qaato labadaba u bannaanayd markaa thulusul maal iska sii waxaan leenahay xoolihii saddex inooga dhis saddex maxaa u thulusa waaxid jadka sii labadii ukhte ee shaqiiqaadka ahaabaa waxay yidhaahdeen maqaamku waa maqaamkii aanu faralka ku qaadan jirnay oo weliba thulusaan baanu leenay thulusaankoodii iyagana si saddex maxaa u thulusaana dee laba saddex saddex u qaybi waa waaxid labadana ku dhufo itniin xooliyo saddex meelood loo qaybiyey qori awowgaa helay labadii qorina labada nugto ayaa kala helay akhili abka waxba uma soo hadhin uu ka huleelay meesha tusaalaha waxaad ka eegi doontaa kitaabka la yidhaahdo mabaaxis fii cilmi almawaariis ee uu qoray doctor mustafa muslim safxadda sagaashan iyo afar kitaabkeena aanu noqono wa yulaaxad fii hadihi almasala masaladan waxaa lagu arkayaa annana inaku caddayna inaynu siinay aljadda awowgii athulus thulus baynu siinay walam nucdihi maynaan siinin awowgii bilmuqaasama muqaasamo waxba kumaynaan siinin li'annanaa maxaa yeelay xasabna alakh liab akhii liabkaa waxaynu xisaabinay macal oktayni liab isagoo la jooga labadii ogto cinda almuqaasama markii eh, wax la wada qaybsanayey idraaranoo dhibis aynu ku dhibayno ayaynu caynkaa u yeelnayn biljadda awooga la dhibayo la riixaayo oo ukhtadii nis baynu siinay awoogiina waxaanu siinay hulus baaqigiina wuhuwa sudus sudus weeyaan baaqiga soo hadhaye waa qori keliya bimacnaa sudusku lidakari dacful unsaa baynu siinaynaa oo inankina labuu qaadanayaa intii soo hadhana labada ogta ayaa qaadanaya wa yulaaxad fii hadii lmasala waxaa lagu arkayaa markaad saaw eegto annana inaku acdaynaa waxaynu siinay aljadda awowgii athulus baynu siinay walam nucdihi maynaan siinin awowgii almuqaasama ay bilmuqaasama waxba kumaynaan siinin liannana maxaa yeele xasabnaa alakhli ab waxaynu ku xisaabinaynu u tirinay macaal oktayna laab isagoo la jooga cinda almuqaasama ayaynu tirinay markii wax la qaybsanayay idraaranoo iyadoo lagu riixaayo biljaddi awowgii fa kaanat ilmuqaasama muqaasamadu waxay ahayd noqotay satunqisuhu mid ka nusqaaminaysa awowga oo uga uga yaraynaysa oo wax ka dhimaysa cani sulus mid ka yaraynaysa fa kaanat ilmuqaasamadu waxay noqotay satunqisuhu mid uga yaraynaysa hu awowgii cani sulus mid uga yaraynaysa haddaynu muqaasama ku siin layn facaddaynahu waxaynu siinay alafdala sida u wanaagsanayd wahuwa hulus hulus sidii sidai u fiicnayd baynu siinay mar hadday muqaasamadu xoolo badan ay ka jarayso oo huluska ay uga yarayn layd ayaynu u siinay maxay hulusul maal facadaynaa waxaynu siinay hu awogii alafdala sida wanaagsan wahuwa hulus uma dabeetna acdayna shaqiiqaad shaqiiqadiina waxaynu siinay anisba ayaynu siinay fardan baynu ku siinay liannaha maxaa yeelay aqwa min alikhwati walakhwaati licab ikhwada xagga aabbo dee way ka qawisan tahayoo waa ka xoog roontay oo habeen bay ka xitaamayd wamaa tabaqa wixii soo hadha akhadahu likhwa ikhwada ayaa qaadanaysa iyo walakhawaat min alab ayaa qaadanaya walowlaa haddii lalaaya annahu isagu baqiya inuu soo hadhay shay un shay haddii lala la'yay inay wax soo hadheen oo mina tarikada ah lamaa akhada alikhwa ikhwadu may qaateen lilabka ahi shay-an waxbaba may qaateen walowlaa haddii lala la'ya imanka lama le ee annahu baqiya shay-un shay inuu soo hadhi lahaa mina tarikada ah haddii lala la'yay lamaa akhada alikhwatu liab shay-an ikhwada liabka waxba may qaateene way dhic sida tusaalahan guudka kaaga qoray ka muuqda misaalkanu wuxuu ka mid yahay iyo kii aan guudka ka qornayba iyo meelaha ishwada had iyo jeelaale ay wax u soo hadhayaan saydiyaat alarbaca kuwa la yidhaahdo ee aynu kutubteenni hore kusoo dhaafnay ayaa ka mid a jim maata can ummin wa wa akh wa okti liab ruux kalaa geeriyooday wuxuu ka tegey hooyadii awowgii walaalkii oo shaqiiqa ah iyo walaashii oo leaba ah. sidaa muuqata hooyadu waxay leedahay sudus sababtuna waxa weeyaan liwujuud jamc min alikhwa awowguna yuqaasim alakh shaqiiq akhii shaqiiq ahaa ayuu wax la qaybsanayaa wa tuxkamu lukhtu ukhtadii la abka ahaydna waxaa lagu xijaabayaa bishaqiiqi baa lagu xijaabayaa waa sideed masaladaan eegno almasala masaladu min labiyo toban baa laga dhisay lilummi sudus hooyo sudus bay qaadan wahuwa itniin waa labe walijad awoogiina arbaca ayuu leeyahy weli shaqiiqna albaaqi baaqigii buu iska qaadanaya wahuwa sudus weeyaan la'annana maxaa yeelay xasabna alukhta liab ukhtadii liabka ahayd waxaanu xisaabinay cinda almuqaasama markii wax la qaybsanayay ayaanu xisaabinayoo akii shaqiiq ahaa aynu ku tirinay idraaranoo iyadoo lagu riixayo lagu dhibayo biljaddi awowga uma acdaynaa waxaynu siinay nasiibahaa nasiibkeedii wa huwa waxa weeye itnii calaa sita lilakhi shaqiiq baynu siinay liannahaa maxaa yeelay iyadu tuxjabu bih isagaa lagu xijaabayaa oo riixayaa wa bitaqdiidi nadar markaynu si xeel dheer u eegno fil masala masalada najidu waxaynu helaynaa ana alafdal sida u wanaagsan liljaddi hunaa almuqaasama weeye inuu muqaasamo galo laa thulusulbaaqi thulusulbaaqi inuu qaato maaha aan tagno sideenni ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey hooyadii awowgii akh shaqiiqa iyo oftali aba hooyo ayaynu faral siinayna waa sudus liwujuudi jamci milale kuwa asal masalaha sita ka dhig sita maxaa usudisa waaxid uma sii maxaa soo hadhay shan baa ka soo hadhay shantaa waxaynu u qaybinaynaa awowga iyo ikhwadiioo isu habar wacatay akhii shaqiiq ahaa laabka ahaa ayaynu u qaybinaynaa iyo jadkii wuxuu leeyahay awowgu maanta maxaa ii wanaagsan ma baaqigan inaan suluskiisa qaato mise inaan muqaasamo idinla galo waxaa u fiican in muqaasamo la galo maxaa yeelay misliinkiisii way ka yar yihiin ikhwadu misliinkiisii mar haddii ay ka yar yihiin muqaasamuu la gelaya isagu waa laba madax akuna waa laba madax uktaduna waa madax keliya shan madax weyn shan bay u qaybsanayaan xoolihiba shan markay u qaybsadaan waa min hal shantaa markii shan loo qaybiyo waa waaxid awowga laba madax buu ahaaye laba ugu dhufay tiniin lixda u hoose akhana laba ugu dhufay tiniin qori baa soo hadhay qorigana ukhtadii ayaa loo qoondeeyey la siin maayo waynu qoondaynana laakiin waxaa lagu celinayaa akhili shaqiiq ahaabaa qorigii ukhtada loo qoondeeyey dib loo siinay oo uu leeyahay dee anuu meesha jooga waxba meesha kuma lihin waynu isnaqaanaayo hoy dee meesha ka caraw ha ku daas eeginin sidaa awgeed xoolii markaynu lix u qaybinay qori hooyaynu siinay laba qorina awowgaynu siinay saddex qorina akii shaqiiq ahaa baynu siinay uktadii li-abka ahaydna waxaa lagu xujaabay akhaa shaqiiqa ah way iska carowda meesha way ka dhaqaaqda waa intaa intuu wadaa lanana maxaa yeelay xasabna alukta licab cinda almuqaasama markii wax la qaybsanaya waynu xisaabinay inantii idraarama biljad iyadoo lagu riixayo uma cadaynaa waxaynu sii nasiibaha nasiibkeedii wahwa waxa weeye halkaa uu qoray laba la hoos dhigay lix markii hore male waan akriyey waa khalad waxa weeyaan laba la hoos dhigay labiyo toban islamusalaa labiyo toban buu inooga dhiso kitaab anigu hadda iminku markaan sawirada ku matalanana lix baan ka dhisay labiyo tobankana waan ka dhisay sida kitaabka marka waa laba la hoos dhigay labiyo toban weyn oo labiyo toban suduskeedu waxa weeyaan de laba weeye lilakhi shaqiiq baa la siiyey liannaha maxaa yeelay tuxjabu bih waa lagu xijaabayaa wa bitadqiiqi